alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmusdafawiya darsigeennuna waa darsigii saddexaad wuxuuna ka bilaabanayaa xadiiska labayabaatanaad qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana axmed ibnu miqdaam abulashcas alcijliyu albasriyu ahbarana xamaad ibnu sayd ibnu dirham can caasim alaxwal caasim ibnu sulaymaan alaxwal can cabdilaahi ibni sarjasin radi allahu tacaala canhu anahu qaal saxaabigaasi wuxuu yidhi ataytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan u tegey walxaal huwa isaguna fii naasin ay maca naasin dad la jirkooda uu yahay oo uu jamaaco dhexdoodu ku sugan yahay dadkaasoo qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed bnu bashaar qaala xadaana bishr bn lwadaax xadaana abu عقيل addawraqi can abi nadrat alcawaqi abuu caqiil addawraqi magaciisa bashiir ibnu cuqba addawraqi baa la yidhaahdaa abi nadra alcawaqi waa mundir ibnu malik nusakda qaarkood baa waxay qorayaan alcawfi waana khada alcawaqi qaale wuxuu yidhi sa'altu abaa saciidin alkhudriyi abaa saciid alkhudri baan weydiiyey can khaatami rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga yacni calaamadiisii yacni wuxuu u jeedaa khaatamu nubuwati nebinimada yacni khaatamkeedii hadda horeaynu u soo marno fargashi iyo faraatii looma jeedee waa cad labadiisa garab ka baxay oo astaan iyo summad iyo macaalim u ahaa yacni nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nebinimadiisa yacni khaatama nubuwati nebinimada khaatamkeedii faqaala wuxuu yidhi kaana fii dahrihi dhabarkiisa waxaa ahaa badcatun ay qidcatu laxmin qayb hiliba oo naashisatun soo baxsanoo soo taagan marka badca iyo bidca intaba in la yidhaahdo yani way ku dabdiyeen haddii bidca aynu nidhaahnona waxa weeye kaana waxaa ahaa bidcatun gobol ba ahaa naashisatun soo taagan fi dahrihi dhabarkiisa dhexdiisa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu miqdaam abulashcas alcijli albasri ahbarana xamaad ibnu sayd عن caasim بن سليمان الأحول عن cabdillaahi bni sarjasin annahu qaala ataytu rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay baan u tegay walxaal huwa isaguna fii naasin dad uu ku dhex sugan yahay dadkaasoo min asxaabii asxaabtiisa ka mida fa durtu waan wareegay haakadaa sidaasaan min khalfihi gadaashiisa aan u wareegay yacnii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi muqaabilkiisa toos umaanu soo qaabiline si uu shaabada iyo astaanta dhabarka kaga taallo u ogaado xagga dhabarku uga wareegay fa durtu wareegay haakadaa sidaas ayaan min khalfihi gadaashiisa dhabarkiisa aan u wareegay fa carafa wuxuu gartay nebigu alladii midka uriidu aan doonayo waxaan doonayu fahmay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu fa alqa ridaaa go'i buu riday can dahrihi dhabarkiisa ayuu go'i ka tuuray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaan arkay mowdica alkhaatami khaatamka meeshiisii baan arkay calaa katifayhi ay bayna katifayhi labadiisa garab dhexdeedaan ku arkay mil aljumci yani wax sida tantoomadoo kale ah. gacanta marka laysku laabo maxaa la dhahaa tantoom gacanta markastaa marka laysugu qabto intaa wax leegoo hiliba ayaan ku arkay buu yidhi calaa ay bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda waxaan ku arkay mila aljumci tantoomada wax leeg baan ku arkoo hiliba xawlahaa yanii khaatumka hareerihiisa waxa ahaa khiilaanun barabaro khiilaanku waa barbar barbaro ayaa ahaa kaannaha waxaad moodaa barbarahaas sa'aaliilu burooyin baad moodaa sa'aaliilku waa burooyin yacnii cad meesha ka baxay oo burooyina hariirihiisana barbaro iyo goobooyin ay ku yaaliin ayaad moodaa buu yidhi xowlaha yacnii khaatamka hareerihiisa waxaa ahaa khiilaanun barbaro ayaa ahaa kaannaha waxaad moodaa buu nebigu yidhi salawaatu rabbi uu leeyahay sa'aaliilu yacnii burooyin inay yihiin baad mooddaa farajactu waan laabtay xata istaqbaltuhu ilaa aan nabiga soo qaabilo ka horjeestay faqultu waxaan idhi qafar allaahu laka yaa rasuul allah rasuulka ilahu ilaahay kuu dambi dhaaf wuxuu ugu ducaynayaa nebiga sal allah aleh wuxuu fahmay waxa uu doonayo kadibna hawshiisii buu fududeeyey dhabarkiibuu qaawiyey saabadii buu arkay markuu shaamadii ka ilbuuxsaday oo ka bogtay ayuu meeshiisii kusoo noqdo saxaabadii ka soo horjeeday buu soo dhex fadhiista nebiga mar salawatulahi wasalaamu caleyh markuu u ducaynaya qafara laka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ou ilaahay ha kuu dembi dhaafo fa wuxuu yidhi nebigu walaka adigana ilaahay ha kuu dhaafo waa min baabi muqaabalati alixsaani bilixsaan hal jasaau lixsaani ila alixsaan faqaala alqowmu qoomkiibaa waxay yidhaahdeen istakfara laka rasuululahi sala aleh wasalam rasuulka ilaahay miyuu kuu dembidhaaf dalbay ma ilaahay buu dembidhaaf kuu weydiiyey qaala wuxuu yidhi nacam haa qoomkan marka saxaabadii nebiga maahe markii dambe taabiciintii iyo raggii atbaacu taabiciin xadiiska uu u warinayey ayay waxay su'aal weydiiyeen oo ma nebi maxamed baa ilaahay dembidhaaf kuu weydiiyey wuxuu kaga jawaabay qaala nacam walakum idinkana wuu idiin dembidhaaf weydiiyey uma tala hadihi alaaya aayaddan ayuu akhriyey wastaqfir lidenbika walilmu'miniina waalmu'minaat ilaahay markuu la hadlayay nebiga wuxuu yidhi wastaqfir dembidhaaf u weydii wastaqfir lidembika dembigaaga inuu ilaahay kuu dhaafo weydiiso subxaana wa tacaala walilmu'miniina mu'miniinta raggaana ilaahay dembidhaaf u weydii iyo waalmu'minaati mu'minaadka dumarkaana ilaahay dembidhaaf u weydiiye aayadda marka wuxuu u daliishanayaa aniga keligay nebigu iima dembidhaaf dalbine muminiinta oo dhan oo rag iyo dumaru ilaahay subxaana wa tacaala dembidhaaf u weydiiyey istikfaartuna xadiiska waxaa inoogu sugan calaamadii nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayhi iyo khaatamkiibaa inoogu sugan haddaynu marka baabkii weynu ka baxnay khulaasayno astaantaasi waxay ahayd astaan iyo maclam lagu garanayay nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayhi nebinimadiisa calaamad iyo sumad u ahayd halkaa labada garab dhexdooda oo dhanka weliba garabka bidix u badan ayaa cad hiliba uu ka soo baxay cadka hilibka abaa khaatamka la yidhaahdaa xadayntiisii saxaabadu ridwaanullaahi calayhim inteebuu leekaa bay waxay ku kala duwanaadeen qadarka ay ku xadaynayaan qole waxay ku soo tilmaameen mila baydati alxamaama ukunta yani shimirta xamaamadu ay dhashoo kale qole waxay ku soo xadeeyeen mila siri yani xajala teendhada ama khaymadii aynu nidhi arooskaa loo dhisi jiray badhammadeedoo kale kusoo qadareen xadiikanna hadda wuxuu ku qadarayaa maxay mila aljumci tantoomadoo kale qole waxay tilmaameen timo inay ka baxayeen hareeraheedana inay barabaro haddii ilaahay ku roonyaha ay lahayd oo burooyin oo kalena aad mooday ayay tilmaameen marka khulaasadu waxay noqonaysaa waa cad hiliba oo lagu dareemayo nebiga salawaatuulahi wasalaamu caleyh nebinimadiisa astaan iyo sumad u ahaa halkaa labada garab dhexdeedana ka baxay dhanka garab ee bidixdana u yara badnaa xaafidka ibnu xajar casqalaani fatxulbaariga mujalladka lixaad wuxuu ku soo tilmaamay waxyaabo aan sugnayn oo uu ku radinayo leeyahay axaadiista intaasaa ka sugan waxyaabaha aan sugnayn waxaa ka mid a ah inay riwaayaadka qaarkood ay leeyihiin sidii raad toobin oo kale aad moodaysay ama ay leeyihiin ka sha'aamati asawaadi waalkhadraa ama ay leeyihiin maktuubun calayha muxamadu rasuulullaahi baa ku qornaa ay leeyihiin ama sir fa anta almansuur soco mid loo hiilanayo loo gargaarayaa tahay aw naxwi dalika falam yahbut min dalika shay intii ka sugnaatay waa inta halkan inoogu sugan waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayhi dembidhaafka ummadaysa uu ilaahay subxaana wa tacaala dembidhaaf uu weydiinayay istiqfaartu waxa weeye waa shicaaru alambiyaa waxaa ka sugan nebigeenna addiya'a fi lmukhtaara siduu warinayo dabraanina fi lmucjam bayhaqina fi shucabi aliimaan uu ku warinayo nebigu salawaatuullaahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi man axabba an tasurahu saxiifatuhu falyuksir fiha min alistiqfaar ruuxii jecel berito kitaabka ay malaa'igtu ka soo qorayso inuu farax geliyo istikfaarta iyo dembidhaafka ha badsado buu ku yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh dhanka kale waa ballantii ilaahay subxaana wa tacaala iyo ibliis ay wada galeen ibliis baa shaydaan baa wuxuu yidhi waqaala shaydaanu yaa rabbi la asaalu aqwi cibaadaka maa daamat arwaaxuhum fi ajsaadihim rabbiyow ka suuli maayo adoomahaaga inaan baadiyaynayo inta ay nool yihiin oo nafto ruuxdooda iyo jidhkooda isku jiro ilaahayna wuxuu ugu jawaabay laa asaalu wacisatii wajalaalii laa asaalu aqfiru lahum mastakfiruunii intay dembidhaaf weydiisanayaan ka suuli maayo inaanu dembidhaafayo xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixii ku imaam axmedna fii musnadihi ibnu sacad fi dabaqaat nasa'i fii camal alyowmi walleyla walimaam albaqawi fi sharxi sunna walxumaydi fi musnadihi waqayrihim qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fii shacri rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh timihiisa waxaanoo dhan waxaa lagu barayaa maadaama nebigii aynan arag waxaa laynoo soo guurinayaa nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abuurkii shakligiisu qaabkee u abuurnaa iyo dhaqankiisu muxuu ah hadduu marka midi kugu yidhaahdo nebi maxamed baan ku riyooday see unag yahay baad odhanaysaa le shamaaishaad ku bartay nebi maxamed baan ku riyoota see u ekaa buu ahaa iyo nuur baan ku riyoodo hadduu ka bixi waayo waxba kumaad riyoon baad leedahay laakiin hadduu astaamahan kuu sheego timihiisu saasay ahaayeen nin muxuu ahaa dherar iyo eh, gaabno u dhexeeya timihiisu ay dugul yihiin midabkiisu cadaan iyo xasuus isugu jiro ee dhoolihiisu ay iftiimayaan yani afkiis uu waasac yahay oo qurux badan haybadaasaan arkay tilmaamihii nebiga waa inuu waafaqaa marka xadaana caliy bn xujr asacdi ahbarana ismaaciil ibnu ibrahim ismaaciil ibnu ibrahim ismaaciil ibnu culaya loo yaqaan can xumayd bni abi xumayd adawiil can anas bni malikin qaala wuxuu yidhi kaana shacru rasuuli llahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed timihiisu waxay ahaayeen ilaa nisfi udunayhi labadiisa dhegood barhtankooda ayay joogeen saxaabadu nebi maxamed waxay arkeen xaalado kala duwan marka saddex qaybood baynu soo qaybnay timaha nebi maxamed inay yihiin jumma iyo yihiin limma iyo yihiin wafra wafradu waa markay ugu gaaban yihiinoo timuhu ilaa dhegaha ay joogaan xaggooda sare markay dhegaha xaggooda sare ka daadegaan oo dhanka dhabarka ay u daadegaan dhegaha carjawdoodana ay la siman yihiin marka maxaa la yidhaahdaa limmaa la yidhaaha jummaduna waa markay yani timihii xagga iyo xaggaba intay ka daadegeen garbaha u daadegeenna maxaa la yidhaahdaa jummaa la yidhahda kaana shacru rasuulillaahi sala allahu rasuulka ilaahay timihiisu waxay ahaayeen ilaa nisfi udunayhi labadiisa dhegood yacnii bartankooda ayay ahaayeen xadiiska abu daawuud iyo muslim imaamu axmed ibnu sacd fi dabaqaat xumaydi fii musnadihi waalimaam albaqawi fi sharxi sunna قال alimaamu raximah الله tacaala xadaana hanaad ibnu abusariy alkuufi waa ruwaadda shiikha yani imaamu tirmidi ugu badan sunantiisa uu wax ka wariyay ahbaranaa cabdiraxmaan bni abi zinaadin mukhtalafun fiihi can hishaam ibni curwa riwaayada hishaam uu ka wariyay waa iska ladantahay bay idhahdeen can curwa ibni subayr can caaisha annahaa qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid qubaysta ana aniga iyo wa rasuulu llahi min inaa'in waaxidin weel keliyaannu ku wada qubaysanayna wa kaana lahu nabiga waxaa u sugnaa shacrun timaa u sugnaa fowqa aljummati jummada ka koreeya ayib wa duuna alwafrati wafradana ka sokeeya maxaa loo jeedaa jummada waataynu waa timaha xagga garbaha u dhaadhaca yacnii timihii garbaha u dhaadhacay way ka sokeeyaan oo waa limadii wafradiina haddii ilaahay kuuranay wafradu dhegahay gaadhi jirtay soo way ka hooseeyaan way ka sukeen waxaa loo jeeda way ka hooseeyaan macnaheedu waxa weeye wafro iyo maxaa iyo juma maxaa u dhexeeya lima udhexe waa limo wa kaana lahu waxaa u sugnaaday nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shacrun timaa u sugnaaday fowqa aljummati yacni jumada ka koreeyo jumada maxaa ka koreeyey yacni waxaa ka koreeyey limadii baa ka koreeyey duuna alwafrati wafradiina ka sokeeyo macnaha wafradii ka dheer xadiisku marka waa xadiis saxiixo wuxuuna tusinayaa nebiga salawaatuullahi wasalaamu caleyh xaaladihii kala duwanaa ee saxaabadu ridwaanullaahi alayhim nabi maxamed ay ku arkeen ayay mid waliba uu inoo tilmaamaya tirmidi baa warinaya waana xadiis xasana <clears throat> qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana axmed ibnu maniica albaqawi imaamu tirmidi xadiis buu ka wariya xadaana abu qadan abu qadan waa cumayr ibn lhaysam ibnu qadan xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki can abi isxaaq asabiici camr ibn cabdilaahi alhamadani asabiici can ilbaraa bni caasibin qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal aleh waslm rasuulka ileh wuxuu ahaa marbuucan mid khalqigiisa iyo abuurkiisa uu dhexdhexaad yahay waxaynu soo marnay kaana rabcatan maxaa la macnaa marbuucan mid dhexdhexaado abuurkiis uu dhexdhexaad yahay buu ahaa nabigu sala allahu caleyh wasalam baciida maa bayna mankibayn labadiisa garab dhexdoodu miday kala fog yihiin buu ahaa mid garbihiisu ay weyn yihiin oo ay waasac yihiin ayuu ahaa waxaa nusaqda qaarkoodna yani ku sugan bucaydama oo tasqiira labada markaa min xaysu riwaaya waa la wariyey bucayda maa bayna almankibayn waa tasqiir labadiisa garab miday kala fog tahay inta labada garab udhexaysa ayuu ahaa nebigu sala allahu caleyh wasalam wa kaanat jumatuhu halabtiisuna waxay ahayd tadribu mid garaacaysa shaxmata udunayhi dhegihiisa dacladooda iyo carjowdooda ayay gaadhaysay jumadana waataynu soo tilmaanay ayib qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar xadaana wahb ibnu jariir ibni xaasim qaala xadaanii abi waa wahab ibn jariir ibn xaasim abu sayd abu cabdilaahi alsdi yani ibnu sayd abu cabdilaahi alasdi albasri iqatun xoogaa ikhtilaad baa ku dhacay sanadkii ugu dambeeyey ninka raawigaana marka ikhtilaadku uu ku dhaco ikhtilaad maxaa loo jeeda markuu isku dardarsame uu isbaraanbaro xadiiskiisa waxaa loo qaybayaa qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad intaanu isku dardarsamin ee aanu isbaraanbarin raggii xadiiska ka wariyey xadiiskooda waa la qaada laakiin isagu wuxuu ku fiicnaa markii uu isku dardarsamay wiilashiisii baa u diiday in xadiiska laga wariyo oo axaadiistiisu waxa weeye waa qabla alikhtilaaq oo keliya waa can qataadata bni dicaamata saduusi qaala wuxuu yidhi qultu lianas ibni maalikin baa waxaan ku idhi kayfa kaana shacru rasuuli illaahi sala alla caleh wasalam timihii nebi maxamed sidee bay ahaayeen bal iiga warran qaala wuxuu idhi lam yakun maanu ahayn biljacdi mid tima adag maanu ahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaa bisabdi timihiisu yacnii miday bis yihiin oo jilicsan yihiin aad u jilicsan yihiinna ma ahaanin kaana wuxuu ahaa yabluqu shacruhu timihiisu waxay gaadhayeen shaxmata udunayhi dhegihiisa dacalladooda ama carjowdooda ama fiidooda ayay gaadhayeen marka waa maxay waa marxalo ka mida ah marxaladihii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh timihiisu iyo meelihii ay gaadhayeen waxaynu soo marnay wafra waxaynu soo marnay limma waxaynu soo marnay yacnii jumatuhu tadribu bayna mankibayhi labadiisa garabay halabtiisu ay gaadhaysay marka waxaa lagu xambaarayaa axaadiistu isma khilaafsaneen saxaabi waliba wuxuu nebiga ku arkay salawaatu ullahi wasalaamu alayhi xaalad ka mida xaaladihii nebigu uu marayay qofka biniaadamka martimaha wuu gaabiyaa martimaha ku baxsan marba marxalad buu marayaa nebiguna salawatulahi wasalaamu calayh xajkiisii mooyaane timaha rasuulku salawatullahi wasalaamu alayhi gidigood ma wada xiirin qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu yaxya bn abi cumar alcadani kutubta lixda ah haddaad ku aragto muxamed ibnu yaxya ibn abi cumar ama waa la soo gaabiya sida fii saxiixi muslim ku sugan ibn abi cumar oo kalaa lagu odhanaya waa muxamed ibnu yaxya ibn abi cumar alcadani baa la yidhaahdaa ayib waa shiikha tirmidi iyo muslim siddeediyo toban sano sufyaan ibnu uyayna uu daba taagnaa oo arday u ahaa hadduu isagu sufyaan idlaaqana ibnu cumar hadduu sufyaan idlaaqo aanu nisbaynin waxaa loo jeeda waa sufyaan ibnu cuyayna maxaa yeelay sufyaan athawri maanu soo gaadhin can ibni abi najiixin cabdilaahi bni abi najiixin waxaa laga wariyey can mujaahid ibnu jabr mujaahid ibnu jabr talmiid ibni cabaas cabdilahi bni cabaas ardaygiisii wah idaa jaa'aka can tafsiiri aayatin can mujaahidin faxasbuka bihi ninkii la yidhi aayad qur-aanka ka tafsiirkeed hadday mujaahid kaaga timaado way kugu filan tahay qabso oo gacanta ku dhig can ummi binti abi aalibin annaha qaalad waxay tahi qadima rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay baa soo galay makata makuu soo galay nebigu qadmatan ay maratan mar buu soo galay qadmatan bimacnaa maratan waa jalasa jalsatan oo kale wal walxaal lahu nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ay u sugnaatay arbacu qadaa'ira qadaa'ir waa jamcu qadiira yacnii afar qaybood oo timihiisa ka mid afar qaybood oo timihiisa ka mid ah maanu tidcin nebigu salawaatuullahi wasalaamu caleyh ama maanu sooshin laakiin timihiioo afar qaybood ah qayba xaggan ay ka jirto qayba xaggan jirto qayba xaggan jirto ayaan arkay bay leedahay yacni umuhaani qadima rasuululahi sal ala aleh wasalam rasuulka ilaahay baa soo galay makata magaalada maku soo galay qadmatan ay maratan mar soo galay walxaal lahu nabiga ay u sugnaatay arbacu qadaa'ira yacnii afar qaybood oo timihiisii ka mida dafaa'ir inoo iman doontaa qadaa'ir marka waxaa loo jeedaa waa khaslatun min ashacri yacni waa gobol iyo qayb markaa timaha ka loo jeedaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh afar jeer buu maka soo galay afarta jeeree nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh ma ka soo galay mid waxay ahayd cumrat alqadaa midna waxay ahayd fatxu maka oo xadiiskani wuxuu u badan yahay inuu yahay fatxu maka uu yahay u badan yahayo waa markii gurigeeda uu tegayey nebigu salawaatuulahi wasalaamu caleyh ee uu qubaysanayey faaduma ay asturaysay ee siddeedda ragcadood uu tukanayay salaadii culimmadu ay isku qabteen ay yidhaahdeen waa salaatu alfatxi iyo salaatu shukri bay ahayd iyo salaatu duxaa bay ahayd marka saddexaad ee uu soo galay waxay ahayd xunayn yacni jicraana meesha la yidhaahdo markuu qaniimadii uu ku qaybiyey iyo wadaa xajkii sagootinta afartaa qaybood buu soo galay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh magaalada maka qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana suwayd bnu nasr qaala xadaana cabdullaahi bnu mubaarak can macmar bni raashid can saabit bni aslama albunaani can anas bni malikin ana shacra rasuuli lahi sal allau aleh wasalam kaana ilaa ansaafi anas ibnu maalik wuxuu nebiga ka warinaya wuxuu leeyahay ana shacra rasuulilahi sal alla aleh wasalam nebi timihiisu kaana waxay ahaayeen ila ansaafi udunayhi labadiisa dhigood bartankooda ayay gaarayeen timaha nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh udunayhi waa tasniya yacnii waxa lagu cadfayna waa jamac baa laga dhigay saddex midoodun baynu ku timaada in la ifraadiyo oo riwaayadii hore aynu ku soo marnay ilaa ansaafi udunayhi iyo haddii ilay ilaa nisfi udunayhi aynu riwaayadii hore ku soo marnay iyo tanoo jamcu ilaa ansaafi udunayhi iyo in la tasniyeeyo tasniyadu marka waxay keenaysaa bay luqada carabiga marka la eego siqal iyo culays bay keenaysaa saa marka waxaa inoo soo aroortay labada riwaayo kaana ilaa ansaafi udunayhi ilaa nisfi udunayhi riwaayadii hore xadiiskanina waa xadiis saxiixa oo wuxuu sugan yahay abu daa'uud baa isagana la warinaya oo imaamka la wadaagaya nasa'i fii sunanihi ayuu isaguna ku warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana suwayd bnu nasr qaala xadaana cabdulaahi bnu mubaarak cabdulahi bnu mubaarak waxay yidhaahdaan ijtamaca fiihi khisaalu lkhayr waxaa ku kulmay oo ilaahay waafajiyey khisaalka iyo arrimaha khayrkao dhan mujaahid buu ahaa jawaad deeqsiyuu ahaa yacnii nin naasikoo cibaado badan buu ahaa nin xajka iyo cumradu aanay dhaafin buu ahaa yacnii nin muxadisoo cilmiga iyo fiqigii xambaarsan buu ahaa maxaa markaa ku kulmay ijtamacat fiihi khisaal lkhayr can yunas bni yasiid alayli can isuhriyi moxamed bni muslim bni shihaab azuhri xadaana cubayd llahi bni cabdillahi bni cutbata bni mascuud can ibni cabaasin cabdulaahi bni cabaas waxaa laga wariyey ana rasuula llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yasdilu shacrahu timihiisa mid sii daaya yusdilu iyo yasdilu yacni ficilkaasi yafcilu iyo yafculu labadaba waa ku yimaadaa kaana wuxuu ahaa suubanuhu yasdilu mid sii daayo oo raariciyuu ahaa shacrahu timihiisa ayuu raaricinayay wa kaana almushrikuuna mushrikiintuna waxay ahaayeen yufariquuna kuwa kala geeya ru'uusahum madaxyadooda yufariquuna shacra ru'uusihim timaha madaxyadooday kala geen jireen macnaha way sheexayn jireenoo halkan intay ka dilaaciyaan bay qaybna xaggan yani u ridi jireen qaybna xaggan u ridi jireen wa kaana ahlulkitaabi ahlu kitaabkuna waxay ahaayeen yahuudda iyo nasaaradu yasdiluuna kuwa isii daaya ru'uusahum madaxyadooday sii dayn jireen timaha madaxooday sii dayn jireen wa kaana wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yuxibu mid jecel muwaafaqata ahli lkitaabi ahlu kitaabka inuu waafaqo fii ma lam yu'mar fiihi bishay yani waxaan la amrin oo amar iyo nas aanu ku soo aroorin inuu ahlu kitaabka waafaqo buu jeclaa maxaa yeelay baqaayaad iyo waxxuun diinay haysteen laakiin mushrikiintu ayagu dee diin ma haystaan kuwani marka taxriifba diintoodii ha geliyeen wuxuun diinaysii haysteen marka wuxuu jeclaa inuu iyaga waafaqo wixii laakiin nusuusi ay ku soo aroorto ee la faro inuu khilaafo wuu ka dheeraanayay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh wa kaana wuxuu ahaa suubanuhu yuxibu mid jecel muwaafaqata ahli lkitaabi ahlu kitaabka inuu waafaqo fii ma lam yu'mar fiihi bishay wixii aan shay la amrino amar yacnii xagga ilaahay subxaana wa tacaala ka yimi oo waxyi aanu ku soo degin uma faraqa rasuululahi sal alla leh wasalam rasuulka ilaahi wuu kala geeyey timihii ra'sahu yacnii madaxiisa timihii ku yaallay buu kala geeyey oo wuxuu khilaafay maxay ahlu kitaabkiibuu khilaafay wuxuuna ku noqday caadadii hore ayuu waafaqay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh intan dambe waxay leeyihiin culimmadu markay sharaxayaan shuraaxdu wuxuu dhaqanka ahlu kitaabka uu uga laabtay waa markii la faray inuu khilaafo waxaa inoo iman doontaa ina alyahuuda waannasaara laa yusbiquuna shacrahum fakhaalifuuhum yacnii yuhuud iyo nasaara madaxooda ma cilaamaane khilaafa baabulkhitaab bay inoogu iman doonta marka in badan baa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu la faray in yacni ahlu kitaabka in la khilaafo ayuu rasuulku salawat ullahi waslamu aley dadka faray ilaa uu gaadhsiiyey man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum latatabicanna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh baa nebigu yihi salawat ullahi wasalaamu caleyh waa nusuusta kaga digay marka maqaasida shareecadeenna waxaa ka mid ah in la khilaafo mukhaalafatu ahli lkitaab yacni iyo iyo gaalada in la khilaafo waa maqsad ka mida maqaasida ay u qasato walidaalika ciidahooda iyo maalmaha ay weyneeyaan iyo waxaasoo dhan ku waafaqi mayno xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi can ibraahim ibnu naafic almaki can ibni najiixin cabdilahi bni najiix can mujaahid ibni jabr can ummi hani annaha qaalad waxay tiri ra'aytu rasuula lahi sal la aleh waslm rasuulka ilaahay baan arkay dafaa'ir isagoo u saaxiiba arbacin afara dafaa'ir waa jamcu dafiira ayaa la yidhahdaa timaha tidcan ayaa la yidhaahdaa yanii timaha sida dumarku waa kuwa qayb ay sameeyaanoo tidcaan nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin isagu timaha ma tidcine muuqaalka timihiioo isku dhegay marka uu safar uu ka yimaado timihiioo isku dhegay oo afar qaybooda unbay aragtay iyaduna gabadhuna waxay wax ku tusaalaynaysaa qof waliba wuxuu yaqaanuu wax ku tusaaleeya soo ma haddee wixii timo iyo ku saabsan dumarku iyagaa yaqaana ya dumarku iyagaa yaqaana marka waxay wax ku tusaalaynaysaa afar dadkii way rabtaa inay fahansiiso timihiisii oo afar qaybood u qaybsan oo aad moodo inay tidcan yihiin mana tidcanayn waxa weeye waa timihii oo isku yara dhigay uunbay aragtay marxalad ka mid ah marxaladihii nebiga salawaat ullahi wasalaamu calayh alimaam tirmidi iyo imaam axmed fii musnadihi yaa warinaya ibnu xajarna xadiiska waa taxsiiniyey mujalladka tobnaad aaqoyoaamka waxaynu kaga soo baxnay intaas baabkaas baabkaasaynu ku khulaasaynay wuxuu ku saabsan yahay timihii nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayhi baabkii ka horreeyeyna waxaa laynoo soo tilmaamay muuqaalkii guud ee nebiga dherar iyo gaabni inuu u dhexeeyey waxaa lagu soo tilmaamay xubnihiisii sida ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray waxaa laguu soo tilmaamay oo kale rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu calayhi calaamadii iyo astaantii nebinimada ee labada garab dhexdooda kaga taallay ayaa laguu soo tilmaamay ilaa shuraaxdu ay yidhaahdeen shamaaisha nebiga salawaatullaahi wasalaamu caleyh ee culimmada muxadisiintu ay noo soo guurisay waxay kuu sawiraysaa muuqaal hortaada yaalla oo nebi maxameda salawaatuullahi wasalaamu calayh markaad barato marka tilmaamihiisa maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya inaad jeclaato ila nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi yacnii laa yu'minu axadukum axadkiinni ma rumayno xataa akuuna ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin waxaa ka dhalanaya markaad jeclaato oo dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo tilmaamihiisii iyo abuurkiisii aad barato inaad ku dayato oo ka dhimbiil qaadato walakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana baa ilah leeya subxana watacaala qaala lmusanifu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fii tarajuli rasuuli lahi sal ala leh wasalam ku yimi shanlaysigii nebi maxamed salawaatu ulahi wasalaamu caleyh iyo feedhashadii timihiisa uu feedhanayay wixii ku yimi buu baabu xadaana isxaaq ibnu muusa alansaari xadaana macn ibnu ciisa alghazaas xadaana malik ibnu anas can hishaam ibni curwata can abiihi curwa ibni subayr can caaisha annaha qaalat ladaa'if lisnaad markay culimmada muxadisiintu ka hadlayaan tirmidi sanadkiisani waxa weeye waa sanad naasil ah waxaa kale jira sanad caaliya iyo sanad naasilah caali maxaa la yidhahdaa sanadka cadad kooban nebiga lagu gaaro waxaa la yidhaahdaa caali baa layaa wuu sarreeya sanadka yacni lagu gaadho nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rijaal badan lagu gaadho maxaa la yidhaahdaa naasil baa la hoos buu u dhaca tirmidi marka uu qutayba ka warinayo yacni waa xadaanaa qutayba abraja albaqlaani an maalik maalik maxaa ka xiga fiiqiisuunbaa udhexeeya soo ma laakiin sanadkan meeqo qof baa udhexaysa xadaanaa isxaaq ibnu muusa alansaariyu xadaanaa macna ibnu ciisa alqasaas labaa udhexeeya can caaisha annahaa qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa urajilu mid u shanleeya yacni urajilu mid shanleeyaan ahaa ra'sa rasuulillaahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed madaxiisaan shanlaynayey oo aan u feedhayey wa ana xaa'idun anigoo xayd qaboo dhiig leh xadiiska waa xadiis saxiixaoo bukhari iyo muslim baa warinaya sidoo kale nasaa'i baa fii sunani lkubraa ibnu maaja axmed ibnu sacad fi dabaqaat laba shay baynu ka qaadanaynaa shayga koowaad waxa weeye waa musanifku sida uu u baabaystayoo kuntu urajilu ra'sa rasuuli illahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed in timaha loo shanlaynayayo yacnii dhaqan wanaagsan ay kula dhaqmayeen dumarkiisii ay kula dhaqmayeen rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa kaloo laga qaadanayaa haweenayda dhiigga leh ee caadadii uu ku dhacay mucaamalaadka ruuxu uu la yeelanayo hadday cunto kuu kariso iyo hadday jidhkaaga madaxa kuu shallayso iyo haddii mubaasharo ruuxu uu la sameeyo yacnii inaanay nijaaso ahayn baa laga qaadanaya soomaalidu marka fiindoobka uu ka soo baxo baa qaarkood waxay yidhaahdaan islaan caado qabtaa igu neefsata waa dhaqan yuhuudeed yuhuuddu gabadha marka xaydku ay ku dhaco way karantiinayn jireen nasaaraduna xaydka iyo dhiigga iyo kaadida nijaaso uma yaqaaniin marka innagu labadaas aynu u dhaxaynaayo qofkii mucaamalaad iyo dhaqan wanaagsanna waa lagula dhaqmi goobtaa dhiigga uu ka yimi uunbaa layska ilaalinayaa inaan xiriir lagala samaynin qala imaamu raximah llahu tacaala xadaana yuusuf ibnu ciisa qaala xadaana wakiic ibnu jaraax ibnu malix aru'aasi xadaana rabiic ibnu subayxin waa aciif ninkan rabiic ibnu subayx can yasiid ibni abaan huwa araqaashiyu can anas ibni malikin qaala anahu qaala kana rasuulu lahi sal aleh wasalam anahu aan meesha yani ku jirin baa la aqriyaa sanadka huwa araqaashiyu min baabi faa'idat alcilmiya cilmixadiiska markaad dhex joogto shiikha yacni sanadka warinaya oo alimaamu tirmidi ah sanadkan asagaa wariyey wuxuuna ka warinayaa shiikhiisa shiikhiisuna wuxuu ka warinayaa shiikhiisa kuma tasarufi karo oo hadduu marka shiikhiisii yacni waxaanu aanu samaynin uu meesha ku daro waxay noqonaysaa inuu shiikhiisii ka yeedhsiiyey ama xaggiisa uu ka yidhi waxaanu odhan marka laba eray baa muxadisiintu soo geliyaan si ay yani been isaga ilaaliyaan oo uga fakadaan yacni fulaan waxaa loo jeedaa hebel hebel inuu hebel kale aanu ku khaldamin ama huwa fulaan weeye ayay soo dhexgeliyaan kaana rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yukiru mid badiya duhana ra'sihi madaxiisa dhaashashadiisa inuu madaxiisa saliidaystuu badin jiray iyo wa tasriixa lixyatihi iyo garhkiisa inuu shanleeyo ayuu badinay nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa yukiru wuxuu badinaya alqinaaca qinaaca ayuu badinaya qinaac maxaa la yidhahdaa waa calal iyo maro madaxa marka uu saliidaysto cimaamadda yacni marka uu ku hoosaysiinayay si aan saliidu cimaamadda u gaadhin wa yukiru wuxuu badinaya alqinaaca marada calalka ee madaxa la saarayo ayuu badinay qinaac waxaa la yidhahda waa sawbun tulqa fi ra'si waa maro madaxa lagu tuurayo madaxa la saarayay si ay cimaamadan iyo maradan kore ay saliidda uga celiso ayib xataa kaana ilaa aad muddo awbahu maradiisa awban sayaatin yani zayaatin nin saliid la'ah maradiisoo kale aad moodo macnaha maryaha nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayhi nadiif bay ahaayeenoo nebigu nadiif buu ahaaye maradan xadiisku waaba daciif ee maradan loo jeedaa waxa weeye waa maradan yar ee madaxa la saarayo ee saliida yani cimaamada iyo haddii la kuray goy sare ama koofiyada ka celinaysa zayaad baa ladhahda marka zayaad iyo baqaar iyo samaan iyo waa nisba qofkii loo nisbaynayo shaqadii uu ka shaqaynaya loo nisbaynayo marka saliid yani sidii saliidle oo kale saalax yani abu saalix samaan baa lagu odhanaya samaan waa subagle ama zayaad baa lagu odhanaya wayuksiru wuxuu badinayay nebigu salawaatulahi wasalaamu caleyh alqinaaca yani marada calalka ah ee madaxa la saarayo saliidda laga xejinayo xataa kaana sawbahu maradiisa ilaa aad moodo sawba zayaatin nin saliidla ah yacni maradiisoo kale aad moodo xadiisku waa daciifo waxaa ku jira ninka layaha rabiic ibnu sabiix ayaa ku jira waxaa kaloo ku jira yasiid ibnu abaan alraqaashi fi taqriib uu ku sheegay shawkanina fi lfawaa'id اlmajmuuca yani uu ku sheegay waxaa sidoo kale daciifiye alciraaqi fi lixyaa mujaladku waa sidoo kale tuxfat lashraaf mujaladka koowaad yani raqamka nabigeenu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka wuxuu ahaa jidhkiisuna nadiif buu ahaa oo iska daaya yani dhididkiisa ayaa dumarku ay ka dhigan jireen cadar iyo unsi iyo barafuun ay ka dhigan jireen haqsiyadda noocaas waa nabigeennu qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaanaa hanaadi ibnu sari abu sariyi alkuufi yani wuxuu ka mid yahay mashaa'ikhda alimaam tirmidi raximah llahu tacaala uu badsaday inta xadiisa uu ka wariyeyna horeyna usoo tilmaanay nin yanii cilman wa cibaadatan isku darsaday buu ahaa ilaa culimmada qaarkeed yani markaa yaxya ragga qaarkood ay yidhaahdeen zaynulcaabidiin ay ku magacaabeen xadaanaa abulaxwas waa salaam ibnu sulaymin can ilashcas bni abi shacsaa can abiihi wa abi shacsaa sulaym ibnu lswad ibni xandala abu shacsaa almuxaaribi ayaa la yidhaahdaa can masruuq bni اljdac can caaisha annaha qaalat waxay tidhi in kaana rasuulu lahi sal allau aleh wasalam la yuxibu atayamuna fii dahuurihi ida tadahara wa fii tarajulihi ida tarajala wa fii inticaalihi ida tanacala yacnii in kaana waa ina waa mukhafafa min asaqiila inahu arrinka iyo shanigu wuxuu yahay kaana rasuulu lahi sal allau aleh wasalam wuxuu ahaa la yuxibu mid jecel atayamuna midigaysiga inuu midigta wax walba ka bilaabuu jeclaa fii duhuurihi dahaaro qaadashadiisa idaa tadahara markuu dahaaro qaadanayo wa fii tarajulihi feedhashadiisa iyo shallaysigiisa idaa tarajala markuu shallaysanayo wa fii inticaalihi kabagashadkiisa ama kaba ilashadiisa markuu kabaha ilanayo ida intacala markuu kabaha gashanayo ama uu kabaha ilanayo waxaa kaloo la dabdiyey la yuxibu atayamuna fii dahuurihi bifatxi daa fii dahuurihi marka haddii la yidhaahdo dahuur iyo saxuur iyo faduur yani waxa weeye dahuur marka la yidhahdo waa biyahan lagu dahaaro qaadanayo saxuur marka la yidhahdana waa cuntadan iyo waxaan la cunayo faduur marka la yidhaahdana waa waxaan yani markaa lagu afuraya afurka haddii duhuur la yidhaahdana waa ficilka suxuur marka labadaba yani samac baa lagu soo guuriye fi dahuurihi dad hadaynu fadxino waxaynu u baahannahay yani markaa ficil inaynu soo qadarno fi isticmaali dahuurihi biyihiisa yani dahaaradiisa markuu u isticmaalayo wuxuu ka bilaabi jiray dhanka midig buu ka bilaabi jiray wa fii tarajulihi feedhashadiisa iyo shallaysigiisa idaa tarajala markuu shallaysanayo wa fii inticaalihi kabagashadkiisana muxuu horraysiin jiray kabta midig buu horraysiin jiray idaa tanacala markuu kabaha gashanayo culimadu muxadisiinta ay daabit bay u yeeleenoo midigta iyo bidixda wixii takriim ah oo caqligu uu keenayo shay wanaagsan inuu yahay maxaa lagu qabanayaa midigta wixii caqligu haddii ilaahay kuu ro uu keenayo inuu shay xun yahayna maxaa loo isticmaali bidixdaa loo isticmaali daabitkaasay keenay lidaalika markaad axaadiis baa ku soo aroortay markaad qof wax ka qaadanayso midigta wax kaga qaado markaad qof wax u dhiibaysana midigta ugu dhiib waa masale aynan ku baraarugsanayno waxaa laga yaabaa sheekh xuseen hadduu hadda biyaha ii soo dhiibayo inaan gacanta bidix u taago oo yani kaga qabsado xadiis baana ku soo arooray qala اlimaamu raximah اllahu tacala xadaana muxamed bnu bashaar wa bundar xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan can hishaam bni xasan alqarduusi can xasan bni abilxasan albasri can cabdilaahi bni muqafal ragga kale sanadka ku jira waad garanaysaan yaxya bnu saciid alqadaan imaam aljarxi waatacdiil in aad iyo aad u cibaado badan ayuu ahaa waa ragga alimaam adahabi raximah llahu tacaala markuu kutubtiisa tilmaamaya uu yidhaahdo ninkay dhaawacaanna wuu dhaawacan yahay ninkay ammaanaanna oo tacdiiliyaanna waa ammaanan yahay xasan albasri isagana aad u cibaado badnaa camar ibnu maymuun baa habeen habeennada ka mid ah intuu u tegey camar ibnu maymuun baa wiilkiisii yidhi kaxe qalbiga xooga ee adkaadee xasan albasri ii gee xasan albasri baa camar ibnu maymuun loo geeyey asagoo habeenkii oo dhan rafanayey oo qur-aanka markuu akhriyayo sidii qof suuxay yacnii eh, muxuuha lugta saa u wareejinayey wuxuu yidhi qalbigaygiibaa adkaadee waxaan rabaa aayad qur-aan ah inaad igu akhrido aayaddii qur-aanka ahaa buu ku dul akhriyey isagoo ilmaynaya xasan albasri waa rafta sidii neef la gowracay camar ibnu maymuun baa marka gabadhii xaaskiisii iyo gabadh u dhalay maaqaan ay ahayd baatiri ka soo baxa xaloo dhan buu rafanaye idinkuna hadda dhib baad u keenteen salafku marka dadka noocaasa ee cibaadadooda intaanay aqwaashooda kuu soo gudbin ruuxa waxaa saamayn yani dareen qalbigiisa gaadhsiin jiray dhaqankooda iyo cibaadadooda qofka cibaadadiisa can cabdulaahi bni muqafalin qaala wuxuu yidhi nahaa rasuululahi sal alla rasuulka ilahi wuxuu reebay can tarajuli feedhashada ama shanlaysiga ilaa qiban yacni waqtan bacda waqtin nahyigan maxaa lagu xambaaraya waxay yidhahdeen waa nahyu tansiih laa litaxriim xaaraan maahe waa tansiih waa laga haboon yahay ilaa qibanna maxaa loo jeedaa waa waqtan bacda waqtin waxay idhaahdeen mar shan leh mar iska daa mar leh mar iska daa maxaasaa loo leeyahay waxay idhahdeen xigmadda ku jira ninku inuu timihiisa uu ku mashquulo shaqo rag maaha timihiisa uu ku mashquulo shaqo rag maaha walidaalika ciyaal macanamalaha waa idinka arkay dumarkiibay u ekaadeen say timaha muxuuaha ugu foorareen unbayba dumarkii u ekaadeen hadda waxayba marayaan inay rastayaal noqdaanoo sidii dumarkii ay madaxa tidcadaan marka waxay yidhaahdeen si aanu madaxiina u wasakhaysan oo qashin u yeelan shanleeh shaqana ha ka dhiganino hadiyo goor madaxii yani markaa ha ku mashquulin wa nahaa rasuul qibanka marka waxaa la yidhaahdaa asal ahaan xoolaha marna way cokon yihiin marna waa la arooriyaa marka ceelka maxay yimaadaan yani yowman bacda yowm bay qiban marka waxa wey waa waqtan bacda waqtin nahaa rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu reebay can tarajuli shanlaysigii ilaa qiban kolkol iyo waqtiwaqti inay tahay waqtan bacda waqtin inay tahay mooye xadiiskuna waa xadiis saxiixa oo saxiixada raqamka ah ayuu sheekh naasir raximah اllahu tacaala uu ku taxsiiniyey qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana xasan ibnu carafa qaala xadaana cabdusalaam ibnu xarbin almullaa'i can yasiid bni abi khaalidin can abilcalaa alwdi can xumayd bni cabdiraxmaan alximyari can rajuli min asxaabi اnabiy sal اllah aleh wasalam ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu kaana wuxuu aha yatarajulu mid shanlaysta kiban kolkol iyo waqti waqti buu shallaysanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xumayd ibnu cabdiraxmaan waxaynu nidhi kutubtan lixda intaad ku jirto saddex xumayd baa jira xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari oo aynu maanta dul taagannaha xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf ka kale muxuu ahaa xumayd ibnu cabdiraxmaan alru'aasi saddexdaasaa jira can rajulin baa lagu yidhi saxaabada ibhaamkeedu marka waxba yeeli maayo xadiiska laguma daciifiyo maxaa yeelay lianna asaxaabata kulluhum cuduul saxaabada dhammaanteed waa caadiliin xadiiska sanadkiisa waxbaa ku jira laakiin waxaa xoojinayso inagaga filan riwaayadii horea xoojinayso inagaga filan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fii shaybi rasuuli اllahi sala اllahu aleh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi ciradii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nebi maxamed madaxiisu ciro ma lahaa mise ma lahayn ayaa lagu baraya xadaanaa muxamed ibnu bashaar waa bundaar ahbaranaa abu daa'uud waa sulaymaan ibnu jaaruud abu daa'uud adayaalasi ahbaranaa hamaam ibnu yaxya alcawdi can qataadata bni dicaamata saduusi qaala wuxuu yidhi qultu lianas ibni maalikin anas ibni maalik baan waxaan ku idhi hal khadaba rasuulu llaahi sal alla rasuulka ilaahay ma cilaantay qaala wuxuu idhi lam yabluq daalika arinka ma gaadhin nebi moxamed salawat ullahi wasalaamu calayh wakhti uu ku cilaanto ma gaadhin haddee wakhti waa gaadhay oo saddex iyo lixdan buu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh ku dhintay laakiin waxa weeye yani nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh ciro ma lahayn ayuu ujeedaa inamaa kaana waxaa ahaa shayban ciro fii sudqayhi labadiisa dhafoor dhexdooda ayaa midhadh ciraahi ay ku yaaleen wayna tirin doonaan inta walaakin abuu bakrin radia allaahu canhu abubakr baa wuxuu ahaa khadaba mid ku cilaantay xinaai xinne iyo walkatami geedka katamka la yidhaahdo katamku waa geed madow maadaama xinnihii uu guduudo ama cilaankii uu guduudan yahay baa waxaa lagu barxayay geedka katamka la yidhaahdo oo geed madow ah ayaa lagu barxay ayb marka casaankii ama guduudkiiba wuxuu dhex gelinayaa nooc madowa ayuu dhexgelinayaa nooc madowa ayuu dhexgelinaya laakiin waxyaabahan mid hadda sacuudiga meelaha laga keeno o waa katam oo aad u madow oo qofkii markuu garhkiiba marsadaba aad nooc kale u ekaanayo garhkii uu wada madoobaanayo kaasoo kale waa fiiha laaqiya waxbaa ku jira kaas ayb marka katamku waa geed madow oo marka cilaanka marka lagu daro xoogaa madowa ah uu siyaadinayo casuustii iyo guduudkii faraha badnaa haddii ilaahay kuu ron yahay yani ka yaraynayo ka yara khafiifinayo xadiisku fii saxiixayn yani fii saxiixi albukhaari laakiin laysa fiihi dikru abu bakrin imaam muslim baa isagana ku warinay fi lfadaa'il min dariiqi caasim ibni sulaymaan alaxwal sidoo kale waxaa haddii ilaahay kuu roon soo saaray abu daa'uud qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana isxaaq ibnu mansuur alkowsaj wa yaxya ibnu muusa qaala waxau yidhi xadaana cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani lixda kitaabba waxbaa lagaga wariya laakiin waxay kaga wariyaan bukhaari iyo muslim iyo qayrkiiba waxay kaga wariyaan biwaasita oo waa loo dhexeeya cabdirasaaq ibnu hamaam asanaani lamaanay kulmin axmed ibnu xambal iyo yaxya bnu maciin baa iyagoo ciraaq ka yimi yaman buu deganaa dadka yaman iyo haddii ilaahay ku ra xadiiska nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh loogu doontee loo xereeyo ragga ugu badan buuha ninka ugu badan buuha marka axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu yaciin yaxya ibnu maciin ayaa waxay goosteen inay yani la kulmaan oo xadiiska ay ka soo qaataan oo ka soo bartaan iyagoo shaam ka yimi oo xaramka iyo maka jooga bay waxay arkeen cabdirasaaqoo dawaafaya yaxya marka wuxuu ku yidhi ilaahay safarkii dheeraaye yamaneed waa inaga soo furtaye halkanaynuba imaamkii ka helnay aan xadiiskii ka qaadan fiiri qiimaha cilmiga uu leeyahay iyo salafku siday cilmiga u qadarinayeen axmed ibnu xambal wuxuu yidhi waxaa niyaystay inaan yaman ugu tago niyadaydii dalabka cilmiga ama burinaye ha iska tago yaman baan kaga daba tegaynaa gurigiisaan ugu tegaynaa adigana waxaaba kaala yani qiimo badan fadhi ku dirarkaaba kaala qiimo badan xadiiska iyo cilmiga iyo aqoonta yani markaa laguu sheega qaala alimaamu raximah allahu tacaala can macmar bn rashid can haabit bn aslm albunani can anas bni maliki anahu qaala maa cadadtu ma tirin fii ra'si rasuulilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay madaxiisa dhexdiisa iyo walixyatihi garhkiisa ilaa arbaca cashrata shacratan baydaa ilaa afar iyo toban tin oo cad mooye wax kale kama tirin nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ciradii ku taalay waxay noqotay anas ibnu malik wuxuu leeyahy maa cadadtu ma tirin fii ra'si rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay madaxiisa iyo walixyatihi garhkiisa ilaa arbaca casharata shacratan baydaa ilaa afar iyo toban tin oo cad mooye wax kale kama tirin wuu qasdeo marka isagu waa tiriye riwaayad kale inoo iman doono ilaa labaatan gaadhsiin doona xadaanaa muxamed ibn musanna abu muusa albasri ahbaranaa abu daa'uud wa sulayman ibnu jaaruud abu daauud الضيالس xadaana شعبة bn xajaaj alcataki can simaak بن حرب riwaayatuhu can cikrima waa mudarib qaala wuxuu yidhi samictu jaabir ibnu samra ayaan maqlay walxaal qad su'ila la weydiiyey can shaybi rasuulillaahi sal allah aleh wasalam nebi maxamed ciradiisii baa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ida markuu dhaashto uu subkado ra'sahu madaxiisa lam yuraa lama arkayn minhu shayban wax ciraa lagama arkayn waidaa lam yadahin haddaanu subkan oo aanu dhaashanna ru'ya minhu shayban shay baa laga arkay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu saliidaysto oo madaxiisa u dhaashtana ciro lagama arkayn marka aanu saliidaysanna ciradii xabadihii ciradaha waa muuqanayeen taa macnaheedu waxa weeye marka ciro badan baan ku oolin nebiga sal allah aleh wasalam imaamu muslim baana fii saxiixihi ku warinaya nasa'i qaala alimaamu raximah llahu tacala xadaana muxamed ibni cumar ibn lwaliid alkindi alkuufi xadaana yaxya bnu aadam alcasqalaani can shariik bni cabdillaahi annakhaci waa sayi lxifdi sa'a xifduhu lama waliya alqada can cubaydillaahi bni cumar ibni xabsin ibni cumar ibni khadaab waa musaqar can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara annahu qaala wuxuu yidhi inamaa kaana wuxuu ahaa shaybu rasuulilahi sal allau aleh wasalam ciradii nebi maxamed waxay ahayd naxwan min cishiriina yacnii wax ku dhow labaatan shacratan baydaa labaatan tin oo cad wax ku dhow bay ahayd see laysu waafajinayaa anas wuxuu yidhi afariyo toban saxaabigan kalena ibnu cumarna wuxuu leeyahay labaatan bay ahayd isma diidayaanu waxaa jira wax la yidhaahdo taxdiid iyo taqriib marka shayga la qiyaasaya la leeyahay ugu dhowaansho ibnu cumar wuxuu sheegay ugu dhowaansho waxay ahayd labaatan anas ibnu maalig laakiin waa tiriyo waxay ahayd afariyo toban bay ahayd marka kolalka qaarkoodna waxa weeye timaha qaarkood baa caddaanayay mararka qaarkoodna waxa weeye intaan timahaasi cadaan ka hor inuu arkay baa laga yaabaa anas ibnu maalik xadaana abu kurayb shaykhu ljamaca waa muxamed ibnu lcalaa xadaana mucaawiya ibnu hishaam can shaybaan ibni cabdiraxmaan can abi isxaaq asabiici can cikrima mowla bni cabaasin can ibni cabaas annahu qaala wuxuu yidhi qaala abuu bakrin abuu bakr baa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow qad shibta waad ciraysatay qaala hudun wlwaaqicatu wlmursalaatu wacama yatasaaluuna waida shamsu kuwirat rasuulka ilaa waa ciraysatay ciradaa waxaa ii yeelay fikirka aan ka fikirayo suuradaha aan ka fikirayo axwaasha qiyaamada iyo ashqiyada iyo sucadada iyo waxyaabaha ay mudan doonaan iyo ilaahii subxaana watacaala la kulankiisa ruux waliba uu is hortaagayo alle subxaana watacaala maxkamadiisa caadilka ah iyadoo camalkiisii yani markaa loo soo bandhigayo lana odhanayo iqra kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana sufyaan ibnu wakiic waxaa lagu daciifiyey ubtuliya biwaraaqihi xadaana muxamed ibnu bishirin can cali bni saalixin can abi isxaaqin can abi juxayfa wahbi bni cabdilaahi assuwaa'i annahu qaala qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahiyow naraka waxaanu ku aragnaa qad shibta inaad ciraysatay qaal wuxuu yidhi qad shayabatnii waxaa i cireeyey hudun wa akhawaatuhaa suuratu hud iyo kuwa u dhigma ayaa i cireeyey buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa akhawaatuhana waxaa laga wadaa amhaaluha wa nadaa'iruhaa kuwa u dhigma ee xagga qisaska iyo waxyaabaha suuraduhu ay ka hadlayaan iska shabahaan xadana cli bn xujr sacdi qaala ahbarna شhucayb bn abi صafwani can cabdilmalik bni cumayrin can iyaad bni laqiid alcijli can abi rimsata ataymi yani taym ribaabi ahaa waxaa lagu kala saarayaa taymka laba qabiil baa kala jiro taym quraysh ka mid oo qabiiladii abubakar ah iyo taym ribaab niman la yidhaahdo ribaabkana waxaa min rabbi baa laga keenayo markay isdhaarsanayaan qabaa'ilkan quraysheed iyo ay rabaan inay dagaal galaan ama ballan iyo cuhuud iyo heshiis ay wada saxiixdaan bay ama dhiig gacanta gelinayeen ama subag iyo wax la mida oo fadhiya gacanta gelinayeen qaal wuxuu yidhi ataytu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan tegay wa macii waxaa la jirkayga ahaa ibnun lii wiil aniga ii sugnaaday wiil aan dhalay baa ila socday qaala wuxuu yidhi fa uriituhu waa lay tusiyey nebigaa lay tusiyo muuqaalkiisa uu igu soo baxay fa qultu waxaan idhi lamaa ra'aytuhu markaan arkay haada nebiyullah waa ka nebigii ilaahay wa calayhi dushiisana waxa ahayd sawbaani laba maro akhdaraani cagaaran walahu waxaa u sugnaaday nebiga shacarun timo qad calaahu uu ka kor noqday almashiibu ciradii ay ka kor noqotay wa shaybuhu ciradiisuna axmarun mid guduudan bay ahayd wuu yidhi nbigubuu leeyahay saxaabigu radia allaahu canh guduudkaasi ma waxbuu mariyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo wuu cilaantay mise waxa weeye ciradu markay ruuxa soo gelayso salkay ka guduudantahay guduudkii ay salka ka guduudnayd buu arkayey labadaba waa la yidhi qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu maniica albaqawi xadaana surayj ibnu nucmaan ahbarana xamaad ibnu salma can simaak ibni xarbin qaal wuxuu yidhi qiila lijaabir bni samra luu yidhi akaana ma aha fii ra'si rasuulilahi sal allau aleh wasalam nebi muxamed madaxiisa shaybun ciro ma ku sugnayd qaal wuxuu yidhi lam yakun maanu ahayn fii ra'si rasuulilahi sal allau aleh wasalam nebi muxamed madaxiisa shaybun ciro kuma sugnayn ilaa shacaraatun ilaa timo yar mooyaane oo fii mifraqi ra'sihi madaxiisa bartankiisa ku sugnaa ida dahana markuu dhaashto nebigu salawatulahi wasalaamu caleh uu saliidaysto waaraahunna waxaa qarinaya adduhnu yani saliidda ama dhaashashada ayaa qarinaysay ayuu yidhi ooma muuqanayn qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fii khidaabi rasuuli illahi sal alla aleh wasalam wixii ku yimi cilaankii nebi moxamed salawaatu ma cilaantay mise ma cilaano xadaanii axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana hushaym bnu bashiir xadaana cabdilmalik ibni cumayrin can iyaad ibni laqiidin qaala ahbaranii abu rimsa annahu qaal wuxuu yidhi ataytu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan u tegey maca ibnin lii yacnii inan aniga ii sugnaaday oo anigu aan dhalay iyadoo uu ila socdo faqala wuxuu yidhi ibnuka haada yacnii ahaadaa ibnuka kanima inankaagiiba fa qultu waxaan idhi nacam haa ashhadu bihi markhaati baan ka ahay inuu inankaygi yahay ama ishhad bihi markhaati ka ahow labadaba waa la soo guuriyey qaala wuxuu yidhi subanuhu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yajni calayka yacnii janaayada iyo gefka uu galay yacni markaa dushaada ma ahaanin dambiga uu galay adigu ma qaadaysa walaa tajni calayhi dembiga isagu uu galayna adigu ma qaadaysa laa yajni calayka dambiga adigu aad gashay ee haddii ilaahay ku ran jinaayada aad samaysay dushaada ayay ahaatay isaga dushiisa ma ahaan walaa tajni calayhi yacnii dembiga iyo jinaayada haddii ilaahay kuu runaya adigu aad gashayna isaga dushiisa ma ahaaninoo loo qabsan maayo maxaa yeele dee qur-aankaabaa walaa taziru waasiratun wisra ukhra laakiin dhaqankii jaahiliga wuxuu ahaa ninka haddii la waayo soomaaliduna waxbaa ka waafaqay waxay dhahan tuug lama hele maxaa la helaa la helaa qof waxba galabsan marka dhaqanka jaahiliga wuxuu ahaa aarsi haddii ninku uu wax dilo waxaa loo dili jiray walaalkii adeerkii aabbihii baa loo dili jiray tiibuu nebigu baabiinaya wuxuu leeya laa yajni calayka walaa tajni calayhi dembiga iyo jinaayada aad gashay isaga loo qaban maayo jinaayada iyo dembiga isagu uu galayna adiga lagu qaban maayo qof walba dembigiisaa loo qabanayo qaala wuxuu yidhi wara'aytu waxaan arkay ashayba ciradii baan arkay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh axmara iyadoo guduudan baan arkay nebigu ma cillaantay cillaanka uu marsaday rasuulku salawatullahi wasalaamu caleyh haduu jiro nuucee ahaa ruuxu markuu ciroobo qaabkeebaa cirada lagula dhaqmaya insha allahu tacaala darsigeenna dambe ayay ku imaan doontaa axaadiista markaan dhammayno maxaa la ogol yahay inuu marsado maxaanse loo ogolayn sharciga inuu marsado maxaase faa'iido yacni ruuxa islaamka dhexdiisa ku ciraysta maxaa ciradan lafteedu maxay qiimo leedahay baan ka hadli doonaa in sha allahu tacaala wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab aclam wabillahi towfiiq